بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبائي في الله ودراسينتي كتاب كاني براء بقول حديث waxaanu soo qaadanay shantii xadiid ee ugu horreeyey waxaan darsigeena ka bilaabaynaa biidnillaahi tabaaraka jalla wacalaa xadiidka lixaad waxaanse rabaa inaan xusuusiyo walaalaha muslimiinta ah kitaabkani waxaan u aqrinaynaa si aada u kooban ujeeddaduna hooyooyinka guryahooda fadhiya iyo macallimiinta doonaya axaadiidkoo kooban oo macno kooban leh inay ilmaha baraan si ay oga faa'iidaystaan talagalka ugu weyn waa midkaa bidnillaahi tabaaraka jalla wacala darsigii hore waxaanu soo qaadanay shan xadiid insha allahu tacaala shan shan xadiid baanu u akrinaynaa si uusan wakhtigu u dheeraanin nabigeenna sala allahu calayhi wa aalihi wasalam jacaylkiisa waxaa ka mida inaan baranno axaadiidiisa calayhi alsalaatu wassalaam amaa darsigeennu maanta wuxuu ka bilaabanayaa xadiidka lixaad waana darsigii labaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal man qaama ramadaana iimaana waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min denbih muttafaqu calayh min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu waardaah wuxuu leeyahay nabigu sala allahu calayhi wasalam man qaama ramadaan bisha ramadaan qofka istaaga bimacnaa taraawiixda tukada si wanaagsan u cibaadaysta iimaanan asagoo rumaysan waajibnimada bisha ramadaan waajibnimada cibaadada uu la imaanayo oo soonku uu kow ka yahay soomiddu ay kow ka tahay waa waxtisaaban asagoo haddanana ilaahay agtiisa kaga ajir dalbaya cibaadadan uu samaynayo asagoo ilaahay agtiisa kaga ajir dalbayo ixtisaab samaynaya oo cibaadadan uu la imaanayo aaminsan in ajir laga siinayo qofka labada arrimood isku darsada bisha ramadaan buu soomay qaama ramadaan intuu soomay buu haddana wuxuu la imaaday cibaadaadkii nabi moxamed samayn jiray sala allah alay salam ee nala faray ee qaybna ay waajibka tahay qaybna ay sunanta tahay sunnada tahay iimaanan asagoo qofka rumaysan waajibnimada bisha ramadaan iimaanan asagoo rumaysan nabiga wixii ka sugnaaday sala allahu calayhi wa aali wasalam waxtisaaban asagoo haddanana cibaadadan uu samaynayo ilaahay agtiisa kaga ajir dalbaya oo inuu ajir ka helayo aaminsan gufira lahu maa taqadama min denbihi waxaa qofka loo dhaafaa dunuubtii uu hormarsaday wixii dembi ahaa ee uu horay u galay ayuu ilaahay ka tirtiraa oo ilaahay u dhaafaa tabaaraka wa tacaalaa haddaba xadiidkan waa xadiid qiimo badan wuxuuna xusuusinayaa bishii ramadaan oo albaabka nagu soo haysa kaabiga noo soo dhow ayuu xadiidkana xusuusinayaa inaan bisha ramadaan aan ka faa'iidaysanno man qaama ramadaan iyo inaan bisha ramadaanna soonno sunnooyinkii uu nebigu samayn jirayna aanu samayno sala allah alay wasalam annagoo iimaan ahaan iyo caqiide ahaan aaminsan wujuubnimada bisha ramadaan haddanana acmaasha aanu la imaanayno midda waajibka ah iyo midda sunnada ah labadubana aan ilaahay agtiisa kaga ajir dalbayno gufira lahu maa taqadama min dembih qofkaa wixii dunuubah ee uu horay u galay buu ilaahay ka tirtiraa tabaaraka wa tacaalaa dunuubta waa sakaa'irta iyo dunuubta yaryar amaa dunuubta waaweyn ee kabaa'irta ihi waxay u baahan tahay toobadkeen maca shuruudeeda inaa shuruudeeda la timaado qofka markuu toobad keenayo dembigii uu horta faraha kula jiray horta waa inuu sii daayo an yaqlaca sidoo kale waa inuu ka shallaytoodo oo farta dhexda ka qaniino oo uu yidhaahdo maxaa kuu geeyey midda saddexaadna waa inuu go'aansado inuusan mar saddexaad mar kale u noqonaynin saddexdaa sharti waa haddii uu dembigu yahay mid adigiyo alla idinka dhexeeya ama haddii adigiyo bini aadam idinka dhexeeyo saddexdaa waxaa la socdaa bini aadamka waxaad ka gashay hadduu xoolaha inaad u celiso haddii uu xan iyo carabkaagu uu gaadhayna inaad ka xalaal dalabtood xalaal weydiisato inuu ku cafiyo wa ilaa dunuubta waaweyn waxay u baahan tahay toobadkeen xadiidka toddobaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal alcumratu ila alcumrati kafaaratun limaa baynahumaa waalxaju almabruuru laysa lahu jazaaءun ila aljanna muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo wariyey min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canhu wa ardaah wuxuuna leeyahay abu hurayra asagoo nebi moxamed nooga warinaya sal sl nebigu wuxuu yidhi alcumratu ila alcumrati cumro aad soo cumraysatay ilaa laga gaadho ila alcumrati cumradeeda kale oo sanadka kale ah kafaaratun waxay tirtiraysaa limaa baynahumaa wixii u dhexeeyey labadooda wixii dembi ahood gashay baa ilaahay kaaga tirtiraya allahu akbar ilaahayna jecelaa tabaaraka wa tacaala ilaahay waa waduud waa raxiim ilaahay addoommadiisa wuu isjeclaysiiyaa ilaahay addoommadiisa wuxuu u fidiyaa waxyaabo badan ama turuq iyo wadooyin badan oo ilaahay uu dembiga kaga tirtiro si ay janno u galaan alla ilaahayna jecela ilaahay waana jecel yahay tabaaraka jala wacala alcumratu ila alcumrati kafaaratun limaa baynahumaa laba cumro oo cumro ilaa cumradeeda kale aad ka gaadhayso waa un sanadka sanadkiisa kale maalan waa kafaaratun limaa baynahumaa ama qofku dee sanadka intaasoo jeer buu cumraysan karaa laba cumro oo kasta inta u dhaxaysa oo dembi ahood gasho ilaahay baa kaaga tirtiri waa wixii sakaa'ira inshaa allah kabaa'irta saan soo sheegnay waxay u baahan tahay toobadkeen bay u baahan tahay ama waaba lagaa ilaalin sanadka markaad soo cumraysato inta aad ka gaadhayso sanadka kale ilaahay baaba kaa ilaalinaya tabaaraka wa tacaala inaad dunuub waaweyn aad ku dhacdo taasi waa cumrada walxaju lmabruuru xajka lagu baarinimo falay bimacnaa xaju lmaqbuul xajka la aqbalay bimacnaa xajka la ilaaliyey xuduuddiisii xajka loo xajiyey siduu nebigu yidhi u xajiya sala allahu calayhi wasalam khuduu cannii manaasikakum qaabkaad u xajiyaysaan aniga iga qaata laga bilaabo meelaha laga soo xarmado mawaaqiita loo yaqaan laga soo bilaabo lagu imaado ee kacbada iyo qaabka loo tawaafayo iyo meesha laga bilaabayo lagu xujisiiyo sacyigii iyo inta u dhaxayso oo ah bimacnaa assalaatu khalfa maqaami ibraahim ama masaajidka meeshaad kaga tukan kartaba siday culummadu ay yidhaahdeen biyaha zamzamka iyo goorta wakhtiga sida loo cabayo iyo waxa la niyeysanaya wixii xajka la xidhiidha oo nebi maxamed sameeyey sal alla ly salam wixii waajiba iyo waxa sunnaa intaba sacyiga bayna alsafa waalmarwa adkaarta iyo ducooyinka la akhrisanayo maalinta sideedaad oo yowmu tarwiya mina waxa laga qabanayo maalinta tobnaad carafo sida loo eh, waxa laga qabanayo habeenkii qaabka musdelifo loo soo seexanay wax laga qabanayo maalinta tobnaad mino markii lagu soo laabto iyo acmaasha waaweyn ee la qabanayo kullu daalika alxaju lmabruur laysa lahu jazaaun ila aljanna ikhlaaskaa kow ka ahdee inaad ilaahay dartii u xajiyayso inaad sunnadii nabiga raacayso sal allahu calayhi wasalam alxaju lmabruur baa lagu magacaabaa xajkaa lagu baarinimo falay bimacnaa alxaju lmaqbuul cinda allah xajka ilaahay agtiisa laga aqbalayo laysa lahu jazaa'un xajkaasi lagu wanaaga falay ee lagu baarinimo falay ee xuduuddiisi la ilaaliyey laysa lahu jazaa abaal kale ma laha qofka ila aljanna waxaan janno ahayn laguma abaalmarinayo nabigeenna sala allah alay wasalam xadiid kale waa midka ku lahaa qofka intuu xajiyo falam yarfuth walam yafsuq aan innaba wax xumaana ka dhicin oo aan ku xadgudbin yaa rajaca ka yawmi waladatu ummuh wuxuu xajka ka soo laabtaa asagoo dembi ka ah sidii maalintii hooyadii ay dhashay oo kale idan xajku qiimahaas buu leeyahy haddii si wanaagsan loo xajiyo xajka iyo cumrada labaduba waa waajib sooma wa atimu alxaja waalcumra buu rabbi leeyahy tabaaraka wa tacaala cimrigaaga hal mar bay waajib kugu noqonayaan alcumratu ila alcumrati kafaaratun limaa baynahumaa waalxaju almabruuru laysa lahu jazaa'un ila aljanna amaa xadiidka sideedaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaal attahaawubu min ashayطaan faإida tahaa'aba axadukum falyarudhu ma staطaac aw falyaruddahu ma staطaac attahaawubu halaaqyadu ama haamhaamsigu qofka markuu saas dhaho min ashayaani asalkeedu shaytaanka xaggiisay ka ahaataa halicaajis baa keenaya attahaawubu min ashayaan ayib taasi waa cudurkii oo laguu sheegay kullu daa'in lahu dawaa cudur walba soo daawo ma leh nacam hadda cudurkii baa laguu sheegay haddaata qof halaaqyoonayo haahaamsanaya dhahaya waxaa weeyaan arrinkaasi ficilkaasi horta wuxuu ka soo fulaa min ashaytaan haddaba daawadii qabso cudur walba soo daawo ma leh haddaba daawadii qabso arrinkaa hadduu ku qabsado maxaad isku daaweyn oo maxaad samayn waayo diintani ilaahay waxba noogagama tegin maa faratnaa fi lkitaabi min shay kitaabka iyo sunnada wax walba way caddeeyeen layluhaa ka nahaariha yacni habeenkeeda iyo maalinteedu waa isku mid shareecadaad arkaysaan waa ashariica algaraa shareeco cad buu ilaahayna siiye tabaaraka wa tacaala haddaba fa idaa tafaa'aba axadukum hadduu qof idinka idinka mida halaaqyoodo ama haamsado falyaruddahu ma stataac in alla intuu doono awooddiisu ay dhan tahay celiyo dhabhasi haa celi maxaa yeelay xadiid kale iyo riwaayad kale wuxuu nabigeenu leeyahy calayhi asalaatu wassalaam hadduu qofkiin haa dhaho shaydaanka ayaa afka ka gelaya markaasuu kelyaha fadhiisanayaa markaasuu kelyaha ka qudqudaynayaa markaasaad arkaysaa qof mar walba qofkii oo mar kasta qoslayo qaqaqac ama wacwac leh ayaad markaa arkaysaa u fiirsa shaydaanka sida loola dagaalamayo iyo shareecada islaamku qaabka ay cudur walba ay daawadiisa ay noo siisay xadiidku aadaabtaas ayuuna barayaa waa inaannu baranaa barnaana awlaaddeenna iyo carruurteenna reeraheenna iyo xaasaskeenna qaraabe iyo qoys iyo deris waa in la baro aadaabtani waayo nebi maxamed baana baraya sala allahu alay wasalam waxaad arkaysaa qofu intuu hamsanaya qaaqdhaya oo af labadii saa u kala qaadaya afka ayaad arkaysaa arrintaasi nabi maxamed waa noo diiday sala allah alay wasalam altahaagubu min ashayaan faidaa tahaa'aba axadukum falyaruddahu mastataac in alla intuu awooddiisa ha celiyo waayo riwaayo kalaanu sheegnay oo dhahaysa hadduu qofkiin haaw yidhaahdo shaytaanka ayaa gelaya amaa xadiidka sagaalaad can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal assaaci cala alarmalati waalmiskiini kalmujaahidi fi sabiili illah وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر أو كالصائم لا يفطر متفق عليه حديث كان بخاري إيو مسلم أياوري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه abu hurayra wuxuu leeyahay nabigeennu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam assaaci cala alarmalati waalmiskiini assaaci midka u taagan ee caawinaya ee gargaaraya ee ka shaqaynaya cala alarmalati haweenayda aan ninka lahayn haweenayda laga dhintay ama haweenayda la furay calal armalati haweenayda aan ninka lahayn qofka u istaaga oo gacan qabta oo caawiya iyo wal miskiini qofka aan waxba haysanin ee miskiinka ah xagga ajirka iyo thawaabka iyo xasanaadka ilaahay agtiisa looga qorayaayey kalmujaahidi fii sabiili illaah wuxuu qofkaasi helayaa sidii nin mujaahida oo cadowgii gaalada hortaagan oo alribaatu fii sabiilillaah ku jira oo naftiisa iyo xoolihiisa bixiyey aj ilaahay liiclaayi kelimati illaah inay kelimada ilaahay kor noqotona u dagaalamaya iyo inuu diinta ilaahay difaaco raayada iyo calanka islaamkuna kor noqdo kelimatu laa ilaaha ila allahna ay noqoto hiya alculyaa kalimatullahi alculyaa kelimada kufrigana ay hoos noqoto qofka nooca u dagaalamaya ikhlaasna qalbigiisa uu ka buuxo ilaahay raalligelintiisana saa u yeelaya amar qaadasho rabbina sidaa u samaynaya ajirka loo qorayo mid la eg baa loo qoraya allahu akbar diinteenna u fiirsada waa diinu tacaawun waa diinu raxma waxaa laga yaabaa markaad axaadiisan ku aqrido da'yarteenni iyo meelahan ku koray ee laga dhaadhiciyey muslimiintu waa dad ad adag oo qallafsan oon isu naxariisanin ama annagu waa ka sooshalkii waxbuu caawinayaa kan waxbaa loo tarayaa wuxuu dareemayaa diinta islaamka iyo macaanideeda iyo ayagu diinta islaamka inay qayb badan ka qaateen amaa muslimiintii in badan oo ka mid a in laga fogeeyey diinta islaamka weliba col iyo cadow looga dhigay weliba laga fogeeyey nacuudu billaah assaaci cala alarmalati waalmiskiini kalmujaahidi fii sabiililah raawigu wuxuu leeyahay wa axsabuu weliba waxaan u malaynayaa intaa kalee ma ahe qaala inuu yidhi wa kalqaa'imi aladii laa yaftur weliba xagga ajirka iyo xasanaadka loo qorayo mujaahidka besa ma ahee wa kalqaaimi ama kaas buu yidhi ama ka soo socduu yidhi ama labaduba wa kalqaa'imi wuxuu la ajir yahay alqaa'im mid taagan oo salaatuleyl u taagan oo tahajud u taagan alladii laa yafturu kaasoon daalaynin ka waran qof noloshiisa oo dhan taagan oo mara rukuucsan mara sujuudsan ajirka loo qorayo mid la eg baa loo qori assaaci cala alarmanati waalmiskiin qofka u taagan caawinta miskiinka iyo faqiirka wuxuu ajirka loo qorayo wuxuu la mid yahay alqaa'im alladii laa yaftur wa kalqaa'imi aladii laa yaftur mid salaad u taagan oo aan daalaynin keliya miyaa wa kasaa'imi aladii laa yuftir iyo nin sooman qof maalinta oo dhan oo maalinta oo dhan soomano oo aan aafuraynin subxaanaka yaa rab mar waxaa lidhi kalmujaahidi fii sabiili illah haddana alkalqaa'imi aladii laa yaftur waa qof taagan oon daalaynin wa kasaa'imi aladii laa yuftir iyo mid sooman oo haddana aan afuraynin ajirka uu ka helayo ajirka ay kuwa helayaan kuwa la mid ah ayaa la siinayaa ayuu nabigu leehay sala allahu calayhi wasalam amaa xadiidka ugu dambeeya maanta dersigeenna dersigeenna labaad can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal maa yusiibu almuslima min nasabin walaa wasabin walaa hammin walaa xasanin walaa adan walaa gammin xata shawkata yushaakuhaa ilaa kafara allahu biha min khatayaah muttafaqun calayh xadiidkan bukhaari iyo muslim baa wariyey min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacala canhu ardaa abu hureyre wuxuu leeyahy nabiga yiri sal l slam maa yusiibu lmuslima qofka muslimka ah kuma dhaco oo ma asiibo min nasabin daal waxaa doonta ku daal waxaan macsi ahayn macsi lagama hadlayo qofka muslimka ah kuma dhaco daal walaa wasabin xanuun walaa hammin walwal walaa xasanin murug walaa adan dhib walaa hammin ayadana walwal iyo walbahaar waa alfaad mutaqaariba waa kelimaad mataqaanaa isku dhadhowey hammin walaa xasanin wax la soo dhaafay iyo wax jooga iyo wax soo socday u qaybiyaan saddexaasi u qaybiya yacnii hammin qof kuma dhaco daal walaa wasabin xanuun walaa hammin murug walaa xasanin walwal walaa adan dhib walaa hammin mustaqbalkana kama fikiro walbahaar iyo walwal xata shawka qodax allaha ka dhige yushaakuha asagu isku mudayo fiiri qofa intay qodax muddo qofa intay qodax muddo ayuu qodax kale soo qaato ayuu doonaya inuu iska bixiyo markuu iskaga bixinayo qodaxdan kale xanuunka uu dareemayaba allaha ka dhige ilaa kafara allaahu bihaa ilaahay tabaaraka wa tacaalaaba wuxuu kaga tirtiraa bihaa sababteeda xanuunka ama daalka ama walwalka iyo walbahaarka uu mustaqbalkiisa ka fikirayo wix la soo dhaafay ka fikirayo wax soo socday ka fikirayo soo socda ka fikirayo ee xanuun yar uu qabto ilaa kafara allahu biha min khataayaa ilaahay baa dembiyadiisa oo dhan kaga tirtira ayuu nabigu leeyahay sala allahu calayhi wa aalih wasalam ilaahay saasuu noo jecel yahay ilaahay waa waduud ilaahay tabaaraka wa tacaala dembiyadeennu wixii lagu dhaafi lahaa oo dhan ayuu noo sheegay idan inaan ku sabarno oo aan u dulqaadanno xanuunka nagu imaanaya walbahaarka iyo walwalka nagu imaanayo inta ayaan kusoo gebagabaynayaa biidnillaah darsigeenna labaad intaanu kaga kulmayno darsiga saddexaad subxaanaka allaahumma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astakfiruka wa atuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat allaahi wbarakaatu